بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم إنا نسألك الفقه في الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وحول مؤلفك رحمه الله تعالى والجدار بين مالكين waxaan ku soo jiray baabu sulx gaar ahaan fasalkii u dambeeyey ee ahaa alxuquuq almushtaraka xuquuqda dadku isku leeyihiin ee dad ka dhaxaysa wuxuu idhi waljidaaru bayna maalikayni laba qof oo hantiilayaal ah ka dhaxeeyey qad yakhtasu la gaar noqon karaa bihi gidaarkaas axaduhumaa labadaas midkood waqad yashtarikaani waxaaba dhici karta inay wadaagaan labadaas fiihi gidaarkii falmukhtasu haddaba gidaarkii ku gaarka ahaa midkood laysa lilaakhari kii kale xaq uma leh wadculjuduuci laamo ama looxyo inuu saaro calayhi gidaarka dushiisa bikayri idnin fasax la'aan filjadiidi qowlka jadiidka haddaan qabanno walaa yujbaru la khasbi maayo almaaliku ninkii gidaarka iska lahaa low khasbi maayo wuxuu gidaarkii labada qof ee maalikiinka ka dhaxeeyey macnaa laba qof oo dhismayaal iska leh gidaarka u dhaxeeya laba mid buu noqon karaa inuu midkood leeyahay gidaarka ka kalena uu ku qabsaday iyo in gidaarku labadaba ka dhaxeeyo oo isku leeyihiin oo mushtarak ah labadaas haddaba mid mid kasta axkaam buu leeyahay mualifku wuxuu ku horreeyey gidaarkii mukhtaska ahaa ee midkood uu gaarka la ahaa wuxuu ihi gidaarkii haddaba gaarka loo lahaa kii iska lahaa mooyaane kii kale xaq uma leh inuu wax dul saarto looxyo khashab wax inuu ku dul dhiso xaq uma leh ayada oo ninkaa gidaarka iskale uusan u fasixin waa qowlka jadiidka haddaba masaladan markii jadiid lagu dhaho qadiim baa khilaafsan qadiim wuxuu leeyahay ninka kale gidaadkan aan iska lahayn xaq buu u leeyahay maadaama uu jaar yahay inuu gidaadka jaarkiisa uu wuxuu doono saarto saqaf iyo khashab iyo wuxuu doono inuu dul saarto xaq buu u leeyahay loomana diidi karo saasuu leeyahay qowlka qadiimka ah laakiin qowlka jadiidka wuxuu leeyahay isagoo ninkii iska lahaa xaqlaha gidaadka usan u fasixin wax ma saaran karo walaa yujbaru lmaalik ninka gidaadka iska laha laguma khasbeeyo in uu u fasaxo jaarkiisa Eh, waxa inuu dul saarto gidaarkiisa ehm, masalada waxaa daliil u ah qowlka jadiidkuu daliishaday xadiidka nebigu uri sala allahu alayh wasalam laa yaxilu limri'in min maali akhiihi ilaa maa acطaahu can tiibi nafs eh, qofna uma bannaano walaalkii xoolihiisa inuu ka isticmaalo eh, ilaa wixii uu siiyey oo can tiibi nafs isagoo naftiisu weliba ay raalli ku tahay uu siiye mooyaane rawahu alxaakim midda kale mid kasta xoolihiisa khaas buu leeyahay sida qofka gurigiisaba aan loogu maamuli karin hantidiisa gaarka ah, ayaan gidaarkiisana he isagoon fasixiin loo isticmaali karin amaa qowlka qadiimka ee leh jaarku wuu saaran karaa gidaarka jaarkiisa wuxuu doono ee u baahan yahay maalan saqaf buu ku duldhisi karaa khashab buu saaran karaa qowlka qadiimkee sidaa qaba wuxuu daliishanaya isaga laftiisu xadiid saxiixa oo saxiixayn ku sugan laa yamnacanna jaarun jaarahu an yadaca khashabahu fii jidaarih jaar qof jaar ayuusan jaarkiisa dariskiisa u diidin inuu looxiisa uu saaro gidaarkiisa inuu looxya dul saarto yuusan u diidin dabeetna abu hureyr wuxuu ihi maxaan u arkaa buui inaad sunnada ka jeedsanaysaan ilaahay baan ku dhaartay dhexdiina ayaan ku tuurayaa sunnadaas macnaha haddaad xataa diidan tihiin khasab bay idinku tahay inaad ku dhaqantaan sunnada saasuu leeyahay abu hurera radi allahu tacaala canh marka xadiidkan uu qadiim daliishaday waa xadiid saxiixa daahirkiisana waxaa weeye inuu xaq u lehay jaarku inuu khashabka uu u baahan yahay uu saarto gidaabka jaarkiisa laakiin qowlka jadiidka muxuu kaga jawaabay wuxuu ihi waxaa lagu xambaarayaa xadiidkan cala nadb istixbaab baa lagu xambaaraya inay sunno tahay inaad jaarkaaga u fasaxdo inuu gidaabkaaga wuxuu u baahda saarto istixbaab ayaa lagu xambaaraya wujuub maaha midda kale wuxuu kaga jawaabay xadiidkan damiirkan uu nabigu yihi salى الlaه an yadaca khashabahu wuxuu u laabanayaa dambe macnaha jaar yuusan jaarkiisa u diiday inuu khashabku asagu leeyahay iyo gidaarka uu leeyahay inuu wax saarto gidaarkiisa inuu wuxuu doona saarto yuusan u diidin haddii xataa qofkan kale ay ku tahay oo maalan iftiinku ka celinayo inuu gidaarkiisa wuxuu doona dul saarto oo ka dhisto yuusan u diidin لأن الضميir يrجiع ilى أqرب اmذkuur damiirku wuxuu laabanaya had iyo jeer marjaca ugu dhow wixii la soo sheegay wixii ugu dhowaa marka jaarka dambe ayuu markaa u noqonaya saasay dheh laakiin taasi ظaahirka xadiidka ayay khilaafsantay waaya wuxuu ihi واljidaalu jidaarkii bayna maalikeyni laba qof oo hantiilayaala u dhaxeeyey qad yakhtas wuxuu la gaar noqon karaa bihi gidaarkaas axadumaa midkood waqad yashtarikaani waxaa la arkaa inay wadaagaan fiihi gidaarka falmukhtasu haddaba gidaarkii khaaska ku ahaa midkood laysa lilaakhari kii kale ee waxa weye gidaarkan aan lahayn xaq uma leh wadculjuduuci looxyo inuu saaro calayhi gidaarkaas bihayri idnin iyadan loo idmin filjadiidi jadiid haddaan qabanno walaa yujbaru lmaaliki ninkii yani milkiilaha ahaa lama khasbayo oo la dhihi jaalkaaga u fasax inuu wuxuu doono saarto falow radiya haddaba hadduu raalli ku noqdo ninka maaliga ah in la saaro gidaarkiisa khashab bilaa ciwadin ayadoon wax bedela markaa laga siinaynin fa huwa arrinkaasi icaaratun waa caariyeyn walahu waxaana u bannaan alrujuucu inuu ka noqdo fasaxaas qabla albinaai calayhi intaan gidaarkii dhismihii lagu samaynin ka hor wakadaa kale bacdahu bacda albinaai calayhi markii la dhisay gidaarka kadibna wuu ka noqon karaa fi lasaxi wa faa'iidatu rujuuci haddaba noqoshada faa'iidadeedu waxa weeye markii gidaarkii dhismo la dul saara kadib takhyiiruhu in la doorgeliyo kii gidaarka dhistay bayna an yubqiyahu wixii uu ku dhisay inuu baaqi oo sii daysto biujratin laakiin mushqaayad uu bixiyo aw amase yaqlaca inuu rujiyo dhismihii oo wayaqraba kolkaa uu u magdhowo ninkii gidaarka iska lahaa arsha naqsii nusqaantii ku timid kamaheedii u magdhabo waqiila waxay le faa'idatu faa'iidadiisu waxaa weeye dalabulujrati mushqaayad wuxuu ku yidhi ninkii gidaarka iska lahaa u dhaxeeya laba qof guryahooda dabeetana ninkaa hadii uu u fasaxo ninkii kale inuu gidaarkii wax ka duldhiso asagoon wax bedel ah markaa ka qaadanaynin waa ay icaaro macnaha wuu ergiyey oo waxa weeye bilaa bedel ayuu u fasaxay inuu gidaarkiisi wax ka dhisto haddaba ninkaa u fasaxay ninka kale inuu gidaarkiisi wax ka duldhisto xaq buu u leeyahay inuu ka noqdo fasaxa uu fasaxa iyo idankaas intuusan ninkaa dhismihii uusan ku dhaqaaqin ka hor iyo markuu dhisay kadib labadaba uu ka laaban karaa waayahay garanay intaa la dhisin ka hor noqoshadu ka noqonayo fasaxiisi laakiin markii la dhiso kadib faa'iidada noqoshadaas maxayta ninkan wuuba dhistay intuu u ogola adigu ma dhista ahaa dhisuu oo gidaarkan wax dul saaro markuu gidaarkii dul saaray buu ka noqday wuxuu ihi fasaxi waa ka laabtay daba taas faa'iidadeeda marka maxay tahay wuxuu hi faa'iidadu waxaa weeye ninkan dhismaha gidaarka dul saaray ayaa la door gelinayaa laba arrimood in uu dhismihii ku daysto gidaarka isla markaanu iska bixiyo mushqaayad oo mushqaayadda ninkan yani ujro daa'ima joogto uu siiyo waaya oo kira ay noqoto markaas ama inuu dhismihiisa rujisto oo ninkan u fasaxay uu u magdhabo nusqaantii ku timid dhismaha dhisme uu saaray wuu burburinayaa marka dhismaha burbur ku yimid ayuu u magdhabayaa farqiga udhaxeeya dhismihii oo gidaar ku dul yaalay iyo dhismihii oo burbursan farqiga udhaxeeya qiimaha ayuu markaa u magdhabaya qiil wuxuu leeyahay maya ee faa'iidadu waxaa weeye noqoshada ka dhalanaysa in uu mushqaayad keliya uu dalbado taa hore unbaa uu xaq u leeyahay inuu dhaho dhismihii dayso laakiin mushqaayad iska bixi maxaa yeelay ninkan waxa weeye dhismaha ku samaystay gidaarka ee ninkanu marka hore u fasaxay dhib bay ku tahay dhismihiisi inu burburiyo khasaaray ku tahay marka sidaysan dhibkaasi usoo gaadheen waxa weeyaan dhismihii waa loo deynaya lakiin mushaqaayad mu iska bixinaya wuxuu ku yihi falow radiya ninkii iska lahaa gidaarka haddii uu ku raali noqdee maalig ah in dhismihii lagu dul sameeyey gidaarkiisa bilaa ciwadin badel la'aan fa huwa arrinka asaga ah caaratun waa caariyeyn oo gidaarka dhismihiisa uu caariyeeyey ninkan ku duldhisto walahu waxaana u bannaan arujuuc inuu ka noqdo idankaas qabla albinaai intuusan dhisin calayhi gidaarkii wakada saasoo kale bacdahu ay bacda albinaai markuu dhistay kadibna wuu ka noqon karaa fi lasaxi muctamad haddaan qaban wafaa'idat rujuuci noqoshada faa'idadeedu waxa wey takhyiiruhu in la doorgeliyo bayna an yubqiyahu dhismaha inuu ku daysto biujrati mushqaayad asagoo iska bixinaya oo amase yaqlaca uu rujiyo oo wayaqnama magdhabo arsha naqsihi nusqaanta ku imanaysa magdhowgeedee ama kabmeheedi wa qiila waxaa lidhi faa'iidatuhu waxa weeye alabu lujrati mushqaayad inuu dalbado un weeyaan faqad oo keliya inuu mushqaayad un dalbado dhaho gidaarkaygii maadaama aad dhisatay dee mushqaayadiisii iska bixi dhismahana ku dayso walow radiya hadduu ku raali noqdo ninkii maaliga ahaa ee gidaarka iska lahaa biwadci اljuduuci ee laamihii in la dul saaro gidaarkiisii walbinaa'i in la dhiso calayha laamihii dushooda biciwadin bedelna lagu dhiso fain ajara haddii uu kireeyey ra'salgidaari ra'saljidaari gidaarka madaxiisa lilbinaa'i dhisma uu u kireeyey fahuwa kaasi ijaaratun waa kirayn weeye wain qaala haddii dhaho bictuhu qofkii waan gidaarka madaxiisii lilbinaai calayhi si u dul aw mase bictuhu waan ka iibiyey xaqa albinaai dhismaha xaqiisii alayhi calaa ra'si ljidaari gidaarka madaxiisii uu ka duldhisanayay falasaxu muctamad waxa wey ana hada alcaqd heshiiskani fiihi waxaa ku jira shawbu baycin beec barxi wa ijaaratan iyo kirayn barxeed macnaha iib iyo kiro isku barxan wey faidaa banaa haddaba hadduu dhiso ninkii waxaa weeye gidaarka qaabka noocaasa heshiis ku galay falaysa limaalik aljidaar ninkii gidaarka iska laha xaq uma leh naqduhu inuu burburiyo dhismaha laga dul sameeyey gidaarkiisa bixaalin sinaba walow inhadama aljidaaru gidaarkii haddii uu dumo oo faacaadahu maaliku ninkii iska lahaa uu soo celiyo falilmushtari kii iibsaday waxaa weye xaqa albinaa dhismaha xaqiisa iibsaday icaadatu lbinaa dhismaynu dib soo celiyo xaqu leeyahay wasawaaء kaana alidnu ama idanku ha ahaado biciwadin bedel ha ahaado aw mase biayrihi bikayri ciwadin bedel la'aan ha ahaado ee yushtaradu waxaa la shardiyaa bayaanu qadri اlmowdici اlmabniyi calayhi meesha la dhisayo qadarkeeda caddaynteeda la shardiyaa duulan xagga dherarka wa cardan xagga ballaca wa samki ljudraani gidaaradii dhumucdooda gidaaradii laga duldhisayy dhumuucdooda in la cadday wa kayfiyatiha qaabka dhismuhu u dhacay in la cadday wa kayfiyati saqfi almaxmuuli calayha saqafkii lagu dulxambaarayey waxaa weeye dhismaha gidaarka laga duldhisayo qaabkiisa in la cadday waaya walow adina haddii uu fasaxo filbinaa dhisma hadduu u fasaxo calaa ardi dhulkiisa dushiisa inuu dhisto kafal waxaa ku filan bayaanu qadri maxali lbinaa'i dhismaha booskiisa qadarkiisa in la caddeeyo umbaa ku filan markaa ayada ah wuxuu ku yidhi ninkii maaliga aha gidaarka iska lahaa haddii uu raalli ku noqdo in ninkan jaarkiisa ah uu khashabkii u dul saarto gidaarkiisa isla markaana khashabkaas uu dhismo kusii dul sameeyo bimacnaa inuu dhismo uu saaro gidaarkiisa isla markaan uu ka qaato bedel lacag buu ka qaadanaya haddii haddaba ninkan iskale gidaarka uu kireeyo gidaarka madaxiisa dhismaha lagu dul qabanayo marka waxay noqonaysaa ijaaro caqdigan waa caqdi ijaaro waayahay laakiin lama shardinayo marka ayadaa in muddadii la caddeeyo waa ijaaro daa'imah oo joogto ah intuu dhismahaasi jiro ijaaro soconaysa wey in lama shardinayo haddaba muddadii in la caddeeyo sida ijaarada kaleba loo shardinayo oo tani way oo mustana waa laga soo reebaya haddiise uu dhaho qofkan waxaan ka iibiya xaq qalbina xaqii dhismaha oo dullisanaya gidaarka ayaan ka iibiyey ama bictuhu gidaarka madaxiisii baan ka iibiy inuu wax ku duldhisto ayaan uga iibiyey ama wuxuu yidhi xaq qalbinaa inuu gidaarkii wax ku duldhiso xaqa ayaan ka iibiyey waa isku mid labada hadduu dhaho gidaarka madaxiisaan ka iibiyey si u dhisto iyo hadduu dhaho xaq qalbinaaya baan ka iibiy waa isku meeshio marka ayada ah caqdigan asaga ah wuxuu iskugu jiraa beec iyo ijaaro waa caqdi isku barxan oo iskugu jira beec iyo ijaaro beec wuu yahayo maxaa yeelay waa muabad waa joogto ijaarada muabad ma ah kiradu sida caadiga muabad maa wax joogtaa maa kiradu mudday leedahay dhinacna waa ka ijaaro markaad eegto oo waxaa weeye manfaca meeshan la iibiyey beecuna inta badan wax la iibiye waa maxay waa ayaan ayaan baa iibiya hay baa iibiya laakiin manfaca lama iibiyo marka qofkan xaqal binaaba laga iibiyey jidaarka laftiisa lagama iibin marka waa beec iyo ijaaro isdhexgalay waaya haddaba haddii qofkii caqdiga noocaasa galay oo gidaarkii ku dul dhiso ama dhismihii u dul saaro gidaarkii jaarkiisa lacagtiina uu iska bixiyo lagu heshiiyey ninkan gidaarka iska leh xaq uma leh in uu ka burburiyo qofkaa dhismihiisa sinaba bixaali min alawaal sinaba bilaashna kama burburin karo lacagtiisa inuu celiyana kama burburin karo maxaa yeele heshiiskan wuxuu aha caqdi daa'im ah, marka sinaba kama burburin karo xataa dudho lacagtaadii baan kuu celinaya dhismahaaga aad dul gidaarka burburinaya laga yeeli maayo laakiin markii bilaashka ahayd waa arkaysa inuu ka burburin karo lakin markii lacag noqoto adeer ninkan lacag baad ka qaaday heshiisna waad la gashay marka dhismihiisa kama burburin karta haddaba gidaarkii la dul saaray dhismahan haddii uu intuu baariyoobo ama si uun u burburo daadad baa burburiyeba dabeetana ninkii iska lahaa ayaa gidaarkii dib u dhisay oo soo celiyay kii dhismaha in uu dul saarta laga iibiyana xaq uu leeyahay inuu he dhismihii dib u soo celiya asna gidaarki maadaama la soo celiya xaqulbinaana sidii buu daa'im u yahay gidaarkan cusub haddana dhismihii wuu dul saari karaa maxaa yeele heshiis hore oo daa'im ay galeen in gidaarkan waxa weeye uu dul saaran karo wixii dhismo ah haddaba idanka ninkan jaarka loo idmay gidaarkan inuu wax ka dul dhiso ama bilaash ha ahaado ama biciwad ha ahaadee oo bedel ha laga qaatee mar kastaba waxaa la shardinayaa in la caddeeyo qadarka dhismaha uu ku dhacayo inta la dhisayo ee gidaarka laga dul saarayo waa in la caddeeya xagga dherarka iyo xagga ballacaba waa gidaarka la dul dhisayo inta dhismaha uu ku dul dhaxayo waa in la caddeeya xagga dherarka maalan intaasoo mitir toban mitir oo gidaarka ka mid ah wax dul saaro ama shan mitir oo ka mid ah ama saddex mitir oo ka mid ah xagga dherarka xagga ballacana intaasoo senti maalan toban senti ama labaatan senti oo gidaar ka mid ah ama gidaarka o dhanba ballaciisa dul saaro suu dhaya waa in la caddeeyaa sidoo kale gidaarka laga dul dhisayo qarihiisa ama dhumucdiisa waa in la caddeeyaa hadhow dhib baa ka imaan kara hadduu gidaar culus u dul saaro gidaarki waa laga yaabaa inuu kii la dul saaray uu burburo marka waa in laisla ogaadaa waxaa la dul saarayo dhumucdiisa qaabka gidaarku dhismihiisu u dhacayo ka la dul saarayo ma gidaar cufan oo hoosta ka cufanba oo dhismo u ka buuxo iyo sibidh mise waa gidaar waxaa weeye dhexda ka duleelo oo jaajuurun ah jaajuur dheda ka duleelo oon buuxin weyaan saqafka la dul saari doono dhismaha la saarayo waa in la caddeeyaa ma saqaf fudud baa sida jingada oo kale iyo looxyada oo kale mise waa saqaf culus oo maala sabad oo kale ama jaajuur oo kale maxaa la dul saari doonaa oo dusha sare la marin doonaa waa in la caddeeya waxaas idil waa haddii ninkan uu u fasaxay gidaarkiisa inuu heer dhismo kale uu ku sameeyo laakiin waxaa ugu fasaxay hadduu yahay dhul oo dhulkiisa uu yidhi wax ka duldhiso ama bedel ha ka qaato ama yuusan ka qaadanayn shuruudaaso dhan looma baahno gidaarka lagu duldhisayay iyo dhumucdiisii iyo culayskiisi waxaas looma baahno keliya waxaa loo baahan yahay qadra mawdic albinaa maxal albinaa inta la dhisayo qadarkeeda waa inu caddeeyaa dherar iyo ballac waxaan ku ogolahay toban mitir oo dherar ah iyo shan mitir oo ballac ah maalan inaad ka duldhisato dhulka maxaa yeele dhulkii asagu awood buu leeyahayoo dhismihii la saarayey uma kala duwan inuu culus yahay inuu hee fudud yahay marka shuruu damba looma baahno laakiin gidaarku awooddiisu tan bay leedahay tanka haddii laga badiyo gidaarka uu burburaya marka waa in lagu heshiiyaa waxaa la dul saaraya wuxuu yahay wuxuu ihi walow radya hadduu raalli ku noqdo biwadci juduuci laamihii in la dul saaro walbinaa'i calayha laamihii lagu dulliso biciwadin muqaabila ciwadin lacag ama bedel uu ka qaadanaya ninkan gidaarka iska leh kii ka duldhisanayay fain ajara haddii uu kireeyey ra'sa aljidaari gidaarka madaxiisa lilbinaa dhisma uu u kireeyey fahuwa kaasi ijaaratun kirayn weeye wain qaala hadduu dhaho bictuhu waan ka iibiyey gidaarka madaxiisii lilbinaa'i calayhi si uu duldhisto aw mase bictuhu waxaan ka iibiyey xaqa albinaa'i calayhi xaqii dhismaha uu duldhisanayay gidaarka madaxiisa falasaxu muctamad waxa weeye an hada alcaqd heshiiskani fiihi showbu beycin wa ijaaratin iib iyo kiro isku barxan weeye oo iib iyo kira isku barxan baa ku dhex jira faidaa banaa haddaba haddii uu dhiso ninkii waxaa weeye jaarka ahaa falaysa limaalika aljidaari ninkii gidaarka iska lahaa xaq uma leh naqduhu inuu ka burburiyo dhismihiisa bixaalin sinaba walow inhadama aljidaaru jidaarkii hadduu burburo gidaarkii waxa weye wax laga dul dhisay oo faacaadahu maaliku ninkii iska lahaa gidaarkii uu dib u dhiso oo soo celiyo falilmushtari kii iibsaday xaqa albinaa ama ras jidar jidaarka madaxiisa ah, ka iibsaday u aq u leh icaadat lbinaa asna dhismihiisi inuu dib u soo celiyo wa sawaaun waxaa isku mida ah, kaana alidnu idanka ahaya biciwadin bedel ahaya aw mise biayri biayri ciwadin ciwad la'aantii ahaya waa isku mid labadaaba yushtaradu waxaa la sardiya bayaanu qadri mawdici lmabniyi calayhi mawdicii lagu duldhisay dhismaha qadarkiisa cadayntiisaa la shardiya dhuuran xagga dherarka lagu cadeeyo wa cardan xagga ballaca wa samki ljudaraani gidaarada laga dul dhisayo dhumucdooda in la cadayo wakayfiyatiha iyo qaabka dhismuhu uu noqonayo wakayfiyati saqfi maxmuudi caleyha saqafkii la dul saarayay ama lagu xambaarayay waxa weeye in la caddeeyo walow adina haddii uu u fasaxo filbinaa'i inuu ka dul dhisto calaa ardihi dhulkiisa dhismo ka sameeyo kafaa waxaa ku filan markaa bayaanu qadri maxali lbinaa'i dhismaha maxalkiisa qadarkiisa inuu caddeeyo macnaa inta dhismuhu ku dhacayo in uun la caddeeyo baa markaa dhulka dushiisii ku filan sababtoo ah dee dhulkii waxa weyaan uu iska xajinaya dhismaha la saaro ama ha cuslaado ama ha fududaado gidaarkii lamid maaha وأmا الجidاaر المشhtaرك gidaarkii lsku lahaa miya فlaysa لأxadima midkood xaqumale وضcu juduucihi laamihiisi inuu dul saaro calayhi dushiisa bغayri idnin idan la'aan في اjadيidi qowlka jadiidka haddaan qabano walaysa lahu xaq uma leh sidoo kale ninkii shariiga ahaa ee gidaarka wax ku lahaa an yatida inuu ku dhakawiyo fiihi gidaarka dhexdiisa watidan dhakow oo mase yaftax uu furo kawatan daaqad uu gidaar ka dhex furo ma bannaano ilaa biidnihi qofkii isku lahaayeen gidaarka fasxiisa mooyaane inuu fasx mooyaane walahu laakiin waxaa u bannaan in yastanida ilayhi inuu ku tiirsado gidaarkii isku lahaayeen wayusnid uu ku tiiriyo mataacan alaab laa yaduru oo dhibu keenin walahu uu leeyahay qofkii daalika arrinkaas oo inuu gidaar ku tiirsado ama alaab uu ku tiiriyo uu ku leeyahay fii jidaari اlajnabiyi qofkii qalaadaa gidaarkiisii inuu saa sameeyan uu leeyahay wuxuu hi jidaarkii mushtaraka ahaa waxaan ka baxnay gidaarkii mukhtaska ahay qof u gaar u lahaa kan waa gidaarkii laisku lahaa ee laba nin ka dhexeeyay isku lahaayeen gidaarka asaga ah midkood labada nina isku lahaa xaq uma leh in uu laamo dul saaro ama khashab uu ku dul dhiso xaq uma leh asagoo ninkii kale isku lahaayeen gidaarka uusan u fasixin maxaa yeele waa xaq mushtaraka xuquuqda mushtaraka laisku leeyahayna qof keligii ma isticmaali karo ilaa uu kii kale uu u fasaxo waaya sidoo kale uma banaano inuu dhakaw ku dhakaweeyo dhakaw waxaa weeye teendhada markii dhulka lagu sugayo ayaa waxaa loo sameeyaa qodbo yaryar oo ama khashab ah ama waxaa weeye biro ah gaagaaban oo gidaarka lagu dhakawinayo si loogu soo xidho xarkihii teendhada ama waxaa weeye dhulka lagu dhakawinayo dhakona waa la dhahaa qodinna waa la dhahaa wuxuu haddaba yidhi qofkii shariiga ah ee gidaarka wax ku lahaa xaq uma leh inuu qodin uu ku dhakawiyo ama uu daaqad ka furo asagoo uun u fasixin shariigiisii shariigiisii kale asagoon u fasixin labadaa midna ma samayn karo maxaa yele waa xaq mushtarak laakiin waxaa u bannaan buu idhi gidaarka mushtaragga ah inuu ku tiirsado oo dhabar ku tiiriyo maalan ama uu garabka saaro inuu alaab ku tiiriyana way bannaantay bishart inaysan alaabtaasi dhib u keenin gidaarka hadday tahay alaab culus maalan oo haddii gidaarka ugu tirin gidaarkiibuu ciirayn dee taasi ma bannaan laakiin alaab fudud wuu ku tiirin karaa xataa xaq buu leeyahay gidaar ajnebi qof kale oo waxa weeye qalaad oo gidaarka uusan ka dhaxaynin inuu arrinkaa ku sameeyana wuu samayn karaa oo bimacnaa wuu ku tiirsan karaa alaabna wuu ku tiirin karaa gidaar qof kale uu iska leeyahay oo gaar loo leeyahay jidaar ajnami kule waa gidaar gaar loo leeyahay uusan wax shirka uusan ku lahayn uuna ku tiirsan karaa alaabna uu ku tiirin karaa maxaa yeel wax dhiboo ah qofkii ka soo gaaraya ma jiro xataa ninkii gidaarka iska laha haduu dhaho gidaarkayga ha ku tiirsanin alaabna ha ku tiirinin laga yeeli maayo maxaa yeele waa maxdu cinaad waa madax adaygo iyo bakhaylnimo war gidaarkaaga haddaan dhabarka saaro maxaan yeelaya adeer haddaan alaabga ku tiiriyo maxaan kaa yeelay marka sharcigu madax adayga noocaasoo kale ma ogolo iyo tacanudkaas waayahay qofka muslimka inuu walaalkiisa muslimka ah wixii aan u keenin wuu ku caawiyaa wuxuu ama aljidaar mushtarak gidaarkii laisku lahaa miyaa falaysa liaxadihima midkood xaqu male wadcu juduuci laamihiisi inuu dul saaro caleyhi dushiisa bikayri idnin fasax la'aan fi ljadiidi qowlka jadiidka haddaan qabanno walaysa lahu sidaasoo kale xaqu male an yatida fiihi inuu ku dhakawiyo watidan dhakaw ama qodib aw amase yaftaxa uu furo kawatan daaqad uu ka furo gidaarka dhexdiisii ilaa biidnihi asagoo shariigiisan u fasixin walahu waxaase u bannaan an yastanida ilayhi gidaarkii isku lahaayeen inuu ku tiirsado wayusrida uu ku tiiriyo mataacan alaab laa yaduru oon dhib u keenaynin gidaarkii walahu wuxuu xaq u leeyahay daalika arrinkaa oo ahaa inuu ku tiirsado ama uu alaab ku tiiriyo wuxuu ku leeyahay sidoo kale fii jidaari alajnabiyi qof kale oo qalaad gidaar uu gooni u leeyahay wuuna ku tiirsan karaa alaabna uu ku tiirin karaa walaysa lahu xaq umale qofkii ijbaaru shariikihi qofkii shariigiisa ahaa inuu ku khasbo iskulahayeen gidaarka cala alcimaarati inuu gidaarkii uu dhiso filjadiidi qowlka jadiidka haddaan qabano fain araada haddaba hadduu doono asagu icaadata munhadimin gidaar dumay inuu dib u dhiso biaalatin aaladna uu ku dhiso linafsihi asagu uu xaq u leeyahay qalab uu asagu leeyahay ku dhiso lam yumnac loo diidi mahayo wayakuunu lmucaadu gidaarkii uu dib u soo celiyana wuxuu noqonayaa milkahu milkigiisuu noqonayaa yadacu calayhi wuu dul saaranayaa maa shaa wuxuu doono wayanquduhu wuu burburinayaa idaa shaa hadduu doono walow qaala aakharu haddii kii kale uu ku dhaho laa tanqudu ha burburinin waaqramu laka waan kuu magdhabaya xisatii qaybtaydii sadkaygii aan ku lahaa wixii lacag iga soo hagaagayay lam yalzamhu ku waajibi mahayo ijaabatu inuu ka dhegaysto ka yeelo wain araada hadduu doono icaadatahu gidaarkii inuu dib u soo celiyo binaqdihi asagoo markaa isticmaalaya burburkiisii almushtaraki lisku lahaa faliaakhari kii kale wuxuu xaqu leeyahay mancuhu inuu u diido walow tacaawanaa hadday isu kaashadaan calaa icaadatihi gidaarkii inay dib u soo celiyaan binaqdihi burburkiisana ay ku soo celiyaan caada wuu noqonayaa gidaarkii mushtaraka mid laysla leeyahay kamaa kaana suu ahaan jiray walow infarada axaduha midkood hadduu la keli noqdo dhismihii uu gidaarka dhisayay washtarada lahu alaakharu kii kalena uu u shardiyo ziyaadatan dheeraad macnaha uu ku yeelanaya gidaarkii jaaza arrinkaasi waa bannaan yahay wa kaanat ziyaadadaasina waxay noqonaysaa fii muqaabalati camalihi camalkiisa mid qaabishan fii nasiibi اlaakhari qofkii kale qaybtiisii uu ka shaqeeyey uu dhisay wuxuu labadii qof ee gidaarka isku lahaa midkood xaq uma leh inuu ku khasbo qofkii kale ee gidaarka la lahaa inay gidaarkii wada dhisaan ma dhihi karo niyo wuu dayacay wuu burburay ee waxa weeye aan gidaabkii dib u dhisno adna qaybtaadii keen adna qaybtaydii baan keenaya lacagta aan isku darsanno oo gidaarka aan dhisno kuma khasbi karo maxaa yeelay sida uu asagoba ugu dhibtoonayo gidaarkan ka burburay ee ka dhexeeya asagii qofka kale ayuu kan kalena ugu dhibtoonaya marka weliba dhib kale ugu sii dari mahayo ah inuu ku khasbo inuu lacag bixiyo maxaa yeele taas dhib bay ku tahay qofkii kale waxa laga yaba lacagta inuuna hayninba ama aysan ka bixi karin marka qaacidada fiqiga waxay leedahay addararu laa yuzaalu bidarar dhib dhib laguma zuuliyo addararu laa yuzaalu bidarar dhib dhib laguma zuuliyo waaya haddaba hadduu asagu uu doono inuu gidaarkii dib u dhiso gidaarkii ay kale isku lahaayeenay burburay asagoo marka isticmaalaya aaladiisii qalabkiisii iyo waxaa weeye wax alla wixii gidaarkaa u baahnaa ama dhagax ha ahaado ama jaajuur ahaado ama sibir ahaado waxaasoo dhan waa wuxuu asagu leeyahay taa loo diidi maayo lam yumnac maxaa yeelay qofkan xaq buu ku leeyahay gidaarka marka hadduu dhisayo loo diidi maayo waa xaqiisa haddaba dhismaha gidaarka la soo celiyey yaa yeelan doona waxaa yeelan doona ninkii gidaarka dib u dhisay kii dhisay ayaa yeelan doona markaa wuxuu doono ayuu saaran karaa oo dhismo ah ninkan kale ma diidi karo ma dhigi karo dhismaha dul saaran waaba gidaarkii asagu dhisay oo xaq u lahaa see ugu diidi ilan gidaarkii ay mushtarag ahaa isku lahayn waa kii burburay ninkanaana gidaarka dambe dhisay marka gidaarka asagaa xaq u leh wuxuu doona uu saaran karaa hadduu doonana wuu burburin karaa markuu dhisay kadib ayuu iska burburin karaa xataa haddii kii kale uu dhaho wadnino ha burburinin lacagtii kaa gashay qaybtayda anaa kuu celinayay lacagtii barkeygii anu aan ku lahaa gidaarka anaa kuu celinaya burburin hadduu dha ataa waxa wey wuu burburin karaa maxaa waa aqiisa saa ku tasarufi karaa soo doonu ka heli karaa taas haddii uu ku dhisay maxay qalab asagu leeyahay iyo alaab uu leeyahay laakiin alaabtan uu ka dhisay hadday tahay burburkii gidaarkii waxa way hore markaa kan kale wuu u diidi karaa uu dhihi karaa niyo burburkii hore dib ha u dhisane ka dah maxaa yale burburka wuu la leeyahay gidaarka hore burburkiisii hurdi baan ugu dhisay dhagaxii burbure hore iyo sibirka hore burburay iyo wixii hore burburay hurdi baan ugu dhisay kaa wuu diidi kara udhi karnayo ka daa maxay burburku wuu leeyahay haddiise ay isu kaashadaan labadii ninee gidaarka isku lahaa gidaarkii inay dib u dhisaan oo burburkiisi ay ku dhisaan gidaarkii wuxuu noqonayaa mushtarak mid laisla leeyahay siduu ahaan jirayba ayuu noqonayaa mushtarak ile marka hore wa isla lahaayeen haddiise midkood uu la keli noqdo dhismihii kii kalena uu u shardiyo ziyaado wuxuu ihi gidaarka adu dhis oo kharashkaaga ku dhis anu kharash ma hayn burburkan isticmaal burburkan aan isku leenahay isticmaal gidaarka ku dhis meeshii aad ka lahayd boqol kiiba konton waxaad yeelataa boqol kiiba toddobaatan ama saddex meelood laba yeelo ziyaadadaasna waxa weeyaa muqaabil camalkii ka shaqaysay way ansaxaysaa saxa arrinkaas waa bannaan yahay ziyaadada uu siiyena waxa wey fi muqaabalati camalihi fii nasiibin aakhar intii uu ka shaqeeyey nasiibkii qofkii kale ee uu maaragtay uu ku tabarucay ayay ziyaadada noqonaysaa marka waxay noqonaysaa ziyaadada nisbadaas percentageka lagu daray waxay lacag bay u noqonaysaa qaabishan intii gidaarka qofkii kale uu dhisay ee kharashka ka galay iyo tacabka galay wuxuu hi wlayse lahu xaqu ma leh ijbaaru shariiki qofkii isla lahaayeen gidaarka inuu ku khasbo cala alcimaarati inuu gidaarkii uu dib u dhiso fi ljadiidi qowlka jadiidka haddaan qaba fain araada haddii uu asagu doono icaadata munhadimin gidaar duni soo celintii biaalatin asagoo adeegsanaya qalab linafsi asagoo khaas u lam yumnac loo wayakuunu mucaadu gidaarkii la soo celiyan wuxuu noqonayaa milkahu milkigiisa ayuu noqonayaa asagaa askale yadacu calayhi wuu saarayaa maasha wax alla wuxuu doono wayanqudu wuu burburinayaa idaa shaa hadduu doono walow qaala alaakharu kii kale hadduu dhaho laa tanquduha burburinow akhramu laka waan kuu magdhabaya xisatii qaybteedii lam yalzamhu kuma waajibayo ijaabatu inuu markaa ka dhegaysto u yeelo wain araada hadduu doono icaadatahu gidaarkii inuu dib u soo celiyo gidaarkii burburay binaqdihi lmushtarak burburkiisii laysku lahaa asagoo markaa adeegsanaya falilaakhari kii kale wuxaqu leeya mancu inuu diido walow tacaawana hadday isu kaashadaan labadii qofee gidaarka isku lahaa calaa icaadati gidaarka dib inay u soo celiyaan binaqdihi ayagoo isticmaalaya burburkiisi caada uu noqonaya gidaarkii mushtaraka mid laisla leeyahay kamaa kaana suu ahaan jiray walow infarad hadduu la keli noqdo axaduma midkood ismihii gidaarka wa sharada lahu alaakhar kii kalena uu u shardiya ziyaadatan dheeraad jaaza waa bannaanya arrinkaasi wa kaanat way noqonaysaa iyaadadaasi kaanat ziyadadaasi way noqonaysa fi muqaabalati camalihi shaqadiisii mid qaabilshan fii nasiibi اlaakhari ka kale nasiibkiisu ka shaqeeyey wayajuusu waxaa bannaan an yusaalixa inuu kula heshiiyo calaa ijraa'i اlmaa'i biyihii inuu kusoo daayo wailqaa'i اhalji wailqaa'i اthalji barafkiina inuu kusoo daadiyo fii milkihi qofka kale milkigiisa calaa maalin xoolo inuu kula heshiiyo ayaa bannaan wuxuu laba qof oo jaar ah haddii midkood u baahda maalan biyihii inuu kusii daayo guriga jaarkiisa biyihii daadka iyo adoo biyihii gurigiisa usoo dhex marayay meelay ka baxaan oo guriga jaarkiisa aan ahayn ma jirto marka qofka jaarkiisa uu kula heshiin karaa inuu biyihii gurigiisa uu soo dhex mariyo jaarkiisa isagoo markaa xoolo siinayo hadduu bilaash ugu ogolaadana dee way kaba si fiican lakin haduu dhaho wax isii xoole isii dee way bannaantahay taasi waa sulx baaba sulx bay soo gelaysaa waaya sidoo kale haddii gurigiisii uu baraf ka daadinayo barafkaana uu ku dhacayo guriga jaarkiisa ama waxaa wey daaradda jaarkiisa marka ayadna u kula karaan lacag u dhihi karaa barafka guriga ku dhacaya aan ka soo daadiyo dee ku dhacayaae ila heshiiyo aan lacag siiyo taana uu kula heshiin marka taa waxaad fahmaysaa fasalka wuxuu mualifka halkan ugu sheegay baabu sulxi ugu sheegay inay masaa'il fara badan san oo sulxu ku saabsan ay fasalkan soo gelayso xuquuqda mushtarag ah wuxuu hi wayjuusu waxaa bannaan yusaalix inuu kula heshiiye qof kale calaa ijraa'i ilmaai biyihii inuu kusoo dareeriyo oo kusoo daayiyo waidqaa'i alji barafkii inuu kusoo daadiyo fii milkii milkigiisa calaa maalin xoole kula heshiiyaa bannaan walow tanaasacaa laba qof isku qabsadaan jidaaran gidaar bayna milkayhimaa labadooda milki u dhexeeya fain itasala haddii uu la xidhiidha gidaarkaas bibinaa'i axadihimaa midkood dhismihiisa bixayu meel yuclamu la og yahay gidaarkaas iyo dhismahaas buniya in la dhisay macan wada hal mar la wada dhisay falahu lyadu qofkaas ayaa markaa gacanta iska leh gacankuhaynta iska yeelanaya ilaa haddii kale oo la ogaan waayo labadan gidaar ama labadan dhismo in isku mar la sameeyey gidaarka iyo dhismahaas falahumaa labadooda ayuu ka dhaxaynayaa waxa weeye gidaarkii fain aqaama axaduma midkood haddii uu keeno bayinatan markhaati qudiya lahu asaga gidaarkii loo xukumayaa wailaa haddii kale oo markhaati midna uu keeni waayo xalafaa labadaba way dhaaranayaan fain xalafaa haddii ay dhaartaan aw masena kalaan labadaba dhaarta ay ka aamusaan ka istaagaan jucla gidaarkii waa la yeelaya baynahumaa dhexdooda isku lahaanayaan gidaarkii wain xalaf axaduma midkood hadduuse dhaarto qudiya lahu asaga loo xukumaya walow kaana liaxadihimaa midkood haddii uu u calayhi gidaarka dushiisa juduucun laamo iyo khashab lam yurajax lagu rajiixi maayo la asaga iskale gidaarkii gidaarkii mushtaraka ahaa gidaarkii laba qof udhaxeeyey ean kasoo hadlayna axkaamtiisii ayuu mualifka halka wuxuu ku tilmaamaya haddii laisku qabsado oo labadii qof ee gidaarku udhaxeeyey ee isku qabsadaan gidaarka aniga iska leh iyo aniga iska leh haddaba gidaarka labada qof udhaxeeya hadday isku qabsadaan waan eegaynaa buuri haddii gidaarkii uu la xidhiidho midkood dhismihiisa uu la xidhiidho isla markaana xidhiidhka uu la xidhiidho aan ogaanayno in isku mar la dhisay gidaarkan iyo gurigan ama dhismaha qofka uu iska in isku mar la dhisay baa la ogaanaya marka asaga iska yeelanaya oo taa yaa xukumaya waxaa xukumaya qof injineera la keenaya waxaa leeya baaba gidaarkan eeg labada nin ee guryahan kale leh midkee ad is gidaarkan gurigiisa ayuu la xidhiidhaa oo xagga dhisme ahaanbu kala xidhiidhaa bal hadda eeg oo calaamaadka iyo qaraa-inta eeg nin injineera ah tahay marka ninka injineerka haduu arka maalan in dhagax xaggaa ka soo baxay iyo khashab xaggaa ka soo baxay inuu gidaarkan uu la xidhiidho oo kan kale uusan la xidhiidhin oo la garanayo markaa inuu ninkan labadii nin mid ahaan inuu gurigiisa la socday gidaarkan iyo gidaarkan iyo mar la dhisay kan kalena uu dib kaga qabsaday oo dareemay dib kaga qabsaday markii ninkii jideerka uu arkay de marka loo xukumayaa ninkii waxa weeye ay muuqatay in gidaarka iyo gurigiisu isku mar la wada dhisay kaasaa loo xukumaya gidaarka asagaa yeelanaya kan kalena xaq kumada gidaarkaas haddiise markii ninkii injineerka uu qiimeeyey arkay wax calaamada usoo bixi weyday labadan guri mid ahaan inuu gidaarkan la xidhiidho oo asaga lala dhisay oo kala saari kari waayo ama usoo muuqato in isku mar la wada dhisay labadan guri iyo gidaarkanba oo uu kala saari waayo marka ayada labadaba way isla yeelanaya labada qofba gidaarkii uu ka dhaxaynayaa gidaarkii wuxuu noqonaya gidaar mushtarak ah maxaa wa lagu kala rajaxo ma jiro midkood mid kale wax laga rajaxo ma jiro haddaba midkood hadduu markhaati keeno xaaladda ayadaa markhaati buu keenay inuu gidaarka asagu iska leeyahay waa loo xukumaya haddii markhaati midkoodba uu keeni waayo oo nina markhaati la iman waayo waa la dhaarinaya mid walba waxaa leey ku dhaaro gidaarkan inuusan ninkan kale jaarka uusan lahayn marka haddii ay waxa weeye dhaartaan labadaba way dhaarteen gidaarku ka dhexaynaya hadday labadaba sidoo kale dhaarta ka aamusaan mid kasta dhaarada kadib dhaarta ka aamusa sidaasoo kale gidaarka ka dhexaynaya ilan wax lagu kala rajaxa labadaba smayn hadduu midkood dhaarto kii kale ka aamuso kii dhaartay baa loo xukumaya haddii ka warhan midkood gidaarka dushiisa uu saartay laamo iyo khashab khashab uu dul saartay kii kalena wax khashaba u saaran ma saqaf buu dul saaray jingad buu dul saaray khashab iyo wax le markaa ninkaa jingad u saaran tahay gidaarka ma loo xukumaya ma la dhahaya ninkana ahee ah iska maya mujarad khashab saaran iyo laamada dul saaray iyo waxyaabaha lagu samaystay taasi ma tusinayso inuu ninkan iska leeyahay inuu ninkan iska leeyahay ma tusinayso calaamad maa marka taa lagu rajixi maayo wuxuu hi walow tanaasaca hadday isku qabsadaan jidaaran gidaar bayna milkihima labadooda milki udhexeeya fain itasal hadduu gidaarka la xidhiidho bibinaai axadima midkood ismihiisa bixaytu meel yuclamu la ogyahay annahumaa labadii gidaarkii iyo dhismihii buniya in la dhisay macan wada jir loo dhisay falahu markaa qofkaa waxa wey dhismaha iskale ayaa aliyadu gacanta gidaarka iska yeelanaya oo gidaarka isaga xaq u leh wailaa haddii kale oo la garan waayo cidduu gidaarkiis gidaarkan uu la xidhiidho dhismihiisa falahumaa labaduba gidaarkiiba yeelanayaano way isku lahaanayaan fain aqaama axaduha midkood hadduu oogo uu la yimaado bibayinati markhaati qudiya lahu waa loo xukumaya wailaa kale oo midkoodna uu markhaati keeni waayo xalafaa way dhaaranayaan fain xalafaa haddaba hadday dhaartaan oo nakala ama dhaartay ka aamusaan jucila baynahuma gidaarka dhexdooda ayaa la yeelayaa oo gidaarka waa isku yeelanayaan wain xalaf axaduma midkood hadduu dhaarto qudiya lahu loo xukumaya walow kaana liaxaduma midkood hadduu u sugnaado gidaarka dushiisii juduucun laamo lam yurajax lama rajaxayo wasaqfu saanqaafkii bayna culuwihi ruuxa xaggiisa sare iyo wa sufli hayrihi ruux kale xaggiisa hoose macnaha waxa weeyaan laba dhismaa laga hadlayo isa saaran oo dabaqa saqafka udhaxeeya ka gidaarin sida jidaar buu la mid yahay bayna milkeyni laba dhismo dhexdooda ahaaday oo fa yundaru markaa waa la eegaya an yumkinu suuragal ma tahay ixdaau gidaarkan in la dhisay ama la keenay bacda alculuwi qaybtii sare ama dhismihii sare kadib fa yakuunu markaa uu ahaanayo saqafkaasi fi yadihiba gacantooda ayuu markaa ku sugnaanaya aw mase laa suuragal ma aha in saqafkan la sameeyey markii dhismihii sare la sameeyey kadib oo fali saaxibu sufli ninkii qaybta hoose lahaa ayuunbaa yeelanaya saqafkaas maslada haddan ka hadlayn waxay ahayd gidaar laba guri udhaxeeya ama laba milki udhaxeeya kana waxaa weeye saqaf udhaxeeya laba dhismo oo kala sarreeya waa dabaq guri dabaqa oo isdul saaran saqafka udhaxeeya wey saqafkaas haddaba qofkan hoosana wuxuu yahay saqaf ka sarana wuxuu yahay dhul soo ma sagxad buu yahay waa sida hadda masaajidkan ku jirro o kale saqafka inaga sarreeya inaga saqaf buu noo yahay qolada inaga sarraysana wuxuu yahay sagxad ama dhul buu yahay kaasaa laisku qabsaday oo laba nin oo midna qaybta sar uu leeyahay midna qaybta hoose guri uu leeyahay ayaa isku qabsaday saqafkan anigaa leh iyo anigaa leh wuxuu la mid yahay buu idhi ka jidaarin bayna milkeyn sida masaladii haddaan ka soo hadlayna ahayd gidaarkii laba milki u dhaxeeyey oo kala weeyaan oo markaa waxaa la eegayaa saqafkan suuragal ma tahay in la dhisay markii qaybta sare la dhisay kadib oo gidaarkii baa la dheereeyey la dheereeyey la dheereeyey la dheereeyey markii la dheereeyey ayaa dhexda laga kala xidhay hadduu fiirso gidaarki markii saa loo dhisay hareerihii guriga afartii dhinac ba laga soo dhisay ayaa dhexda laga kala xidho saqaf laga kala hig marka laba guri buu qaybsana guri sare iyo guri hee hoose saas ma suuragalba nin injineera la waraysan waxaaso dhan inagu kama hadli karo ahlulkhibra la weydiiye marka nin ahlulkhibra hadduu dhaho waa suuragal in gidaarkan markii la kiciye kadib saqafkii lagu kala xidhay dhexda laga kala xidhay oo intii dhexda laga duleeliyey ya dhexda laga kala xidhay waa suuragal hadduu dhaho saqafkii way wada yeelanayaan fayakuunu fi yadihi marku le saqafkii wada yeelanaya haddiise ayna suuragal ahayn taas oo ninkii injineerka u dhaho suuragal ma aha dhismahan markii la kiciyey kadib in saqaf lagu kala xidhay oo dhexda laga kala xidhay markaa falisaaxib isufli ninkii qaybta hoose lahaa ooma saqafka yeelanaya bimacnaa adaan si kale udhigno ninkan injineerka wuxuu ku leeyahay markaan eegay saqafka waxaa ii muuqata markii guriga qaybta hoose la dhameeyey in sabad la saaray sabadii markii lagu dhamaystiray in qaybtiisa haddana la kiciyo waa u badan tahay dhismayaasha dabaqa markii dhisayo qaybta hoose markii la dhammaystiro ayaa saqafkii la saaraya oo sabad ah sabadda markii lagu dhamaystiro ayaa qaybta sare haddana la kicinaya oo gidaarka sare la kicinaya marka ninka qaybta hoose iska leh ayuun baa markaa hee gidaarkii yeelanaya waa hadii la wax kala saare la waayo laakiin haddii markhaati uu jiro markhaatigaasaa la qaadanaya maala soo ma hadduu markhaati jiro markhaatiga ayaa la qaadanaya wuxuu hi wasaqf saanqaafkii bayna culuwihi ruux qaybtiisa sare u dhaxeeya wasufli sufli hayrigii qof kale ama ruux kale qaybtiisa hoose u dhaxeeya ka jidaarin sida gidaar weeye bayna milkeyni laba milki udhexeeyo fa yundaru kolkaa waxaa la eegaya yumkinu suuragal ma tahay saqafka in la soo dariyo oo la sameeyey bacda alculuwi qaybtii sare markii la dhisay kadib oo fa yakuunu markaa wuxuu ahaanayaa saqafkaasi fiyadihimaa labadii qof kii qaybta sare lahaa iyo kii qaybta hoose lahaa gacantooda ay ku sugnaanayaan way wada yeelanayaan saqafkii aw amase laa suuragal ma aha in saqafkaa la dhisay markii qaybtii sare la dhisay kadib falisaaxibi sufli markaa qofkii qaybta hoose lahaa ma saqafkii la keli noqonaya oo asagunbaa markaa yeelanaya maadaama uu dhismihiisii la xidhiidho wallahu tacala aclam wsala allah waslm cala nabiyina mxamed walxamdu lilah rab alcalamin